رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأخوات الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك وبعد walaalayaal mowduuceena intaynan gudaha u gelin marka hore daahitaankaa yar aynu soo daahnay naga raalli ahaada taa waa cudurdaar xagga yaga ah laakiin idinku waxba maydaan khasaarin maxaa wacay kullamaa khayrka aad u degdegtid kullamaa ajirkaagu badanayo gabarhba gabadhay ka soo horraysay khayrka uga soo horraysay oo ay kulaylkan uga soo horraysay uga sabir badan tahay way ka ajir badan tahay waxba maydan khasaarin bal waad guulaysateen kulaylkan waxaan ilaahay ka baryayaa in uu idinkugu bedelo idinkaga furto kulaylka maalinka aakhiro ilaahay haydin mideeyo ilaahay haydin asturo aad baad u qurux badan tihiin wejiyadiinna aad bay u qurux badan yihiin waxaad ku qurxoon tihiinna ma aha jidhkaa iyo jasadkaase waxaad ku qurxoon tihiin waa xijaabkan aad kala midka tihiin xuuralciinta ilaahay waxaa idinkaga baryayaa xijaabkan sidaad u soo qaadateen in daahiran wa baatinan ilaahay idin xijaabo walaalayaal mowduuceenna waa xijaabka xijaabka sharciga ah aynu ku sii bilowno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu isagoo inoo sheegaya waa aqoon haqaafo weeyaan waa cilmi xijaabkan in bani aadamka aanu aasaasin oo aanu samaynin aan ikhtiracanin bal xijaabka uu yahay aayah min aayaati اllaah inuu ilaahay soo dejiyey xijaabka dharka inuu soo dejiyey sida uu u soo dejiyey qur'aanka sida uu inoogu soo diray rususha siduu irsaaqda noogu soo dejinayo in dharkan ilaahay uu isaga soo dejiyey wuxuu dhahayaa alle subxaanah yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw'aatikum wariishan walibaasu taqwa daalika khayr ilmihii aadamow aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo ilmihiisa oo dhan ilaa qiyaami saaca ayay aayaddu la hadlaysaa waxaanu idiin soo dejinnay saddex shay insaanka wuxuu ka kooban yahay jasad iyo ruux jasad oo qolofkan ah iyo ruuxdoo mashiinkii dhaqaajinaysay ah labaduba quud ayay u baahan yihiin in kastoo in badanoo walaalaheena ay moog yihiin in badan meelaha aan marayana waan baraarujiyaa jasadkana ilaahay wuxuu u soo dejiyey libaas dhar lagu xijaabo saw'aadkiisa iyo ki xaragada ruuxdana wuxuu u soo dejiyey xijaab ayuu iyana u soo dejiyey ilaa quud bay u baahan tahay wuxuu leeyahay qad anzalnaa calaykum libaasan dhar baannu idiin soo dejinnay yuwaarii saw'aatikum aad ku asturtaan ku qarisaan aad ku qarisaan saw'aadkiina waa dharkii hoose ee guryaha lagu joogay weeyaan gabadhu markay dee joogto inteedan cawrada ay ku asturanaysay wiilku uu ku asturanayey libaasan yuwaari sawaatikum ruuxdu shuqulkuma laha kaa waa jasadka weliba jasadka dhan ma aha dharkan maaha dharkii bannaanka lala aadayey ma aha waa kii guriga lagu joogayey yuwaari sawaatikum marka la baxayo dharkii dibadda lala aadayey waa kan wariishan ayaannu soo dejinay dharkii xaragada ayaanu soo dejinnay gabadha dharkeeda xaragada le waa kii aayad kale inoo tilmaamayso waa dharkan waa dharkay ku baxaysay waa xijaabkeeda weeyaan labadooduba eeg wa libaasu taqwaa daalika khayr dharka cabsida ruuxda dharkeedii weeyaan gudaha libaasu taqwaha jirka kuma laha labadaa kaluu leeyahay ruuxda dharkeeda waa libaasu taqwa waa waxa lala soo diray rususha lala soo diray weeyaan min ladun nebiyullaahi nuux ilaa nebigeenna nabadgelyo naxariis korkooda allah yeele wax kale lalama soo dirin raashiin iyo cunnoma ayan noo keenin laakiin waa libaasu taqwa ruuxda ayay u keeneen dharkeeda ayay u keeneen soo gabadha eeg waa ragga oo waa insaanka oo dhan ilmihii aadam laakiin khaas ahaan eeg waa dharkii ruuxda lagu asturayey oo ah hadalkaaga inaad wanaajisid akhlaaqdaada wanaajisid dhaqankaaga wanaajisid yaa af iyo adin waxa kaa soo fulaya gudaha ruuxda aad ka qurxoonaatid kow <clears throat> ka kalena waa libaaskii cawrada asturayey kii riijka ahaa sow gabadhii hoosna way ka deedan tahay korna waa ka deedan tahay xijaabka sharcigee la sheegayana waa kaa daahiran wa baatinan gabadh inay ka xijaaban ma aha xijaabkan lagu shaqaysta ma aha ma aha xijaabkan show ofka ah ma aha ma aha kan marka meelaha deen laga qaato dadka looga dhuumanayo ma aha dhisgaaska ee maaragta maaskaga ah ee qofkii deynta kugu lahaa ama kaad ka dhuumanaysi aad isaga qarinaysid ma aha libaaska xijaabka lagu sheegaaya waa kan gudaha ah oo libaasu taqwa iyo kii cawrada lagu asturayey kaa kale ee riishka isku wada dar qofka intaa ku labistaa waa qof asturan mu'min dhab ah weeyaan eeg marka sidaa insaankii oo dhan xijaabka loogu soo dejiyey rag iyo dumar yar iyo weyn ayaa haddana baac waxaa lasii dheeraysiiyey haweenka mu'minaadka ah aayad baa si gooni ah si gooni ah u faraysa xijaabka oo intii la sheegay in ka badan sii faraysa waxaa la leeyahay madaxa halkaana ma aragtaayey ziyaado uga dhig lugaha hoosna dheeraad uga dhig atraaftana sidoo kale astur gabadhaa la dhahayaa rasuulka waxaa la amray yaa ayuha nabiyu qul liaswaajik wa banaatik wa nisaa'i اlmu'miniin he yudniina min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wakaana allahu gafuura raxiima waxaad ku tidhaahdaa rasuul allow waxaa hadlaya waa kuma alli subxaanah ilaaha idin jecel ilaaha maanta xaqa idinku toosiyey ilaaha in badan adduun aad ugu baahan tihiin aakharana aad ugu baahan tihiin ilaahii idin abuuray ayuu amrayaa khayru khalqi illaahi ayuu amrayaa waxaa laydinkugu soo dhiibay wax adduunye iyo aakhira anfacaad idin ah waxaa la yidhi waxaad ku tiraahdaa yaa ugu horeeya ummuhaat lmu'miniin xaasaskaaga waxaad ku tiraahdaa iyo gabdhahaadan quruxda badan faatima zahra faatimatu zahraa zaynab ruqaya ummu kulhuum waxaad ku tiraahdaa iyo gabdhaha mu'miniinta waa idinka eeg waxaa laydin farayaa gabdhayahow allaha idin asturee wixii la faray faatimatu zahraa iyo ummuna khadiija ummuna caaisha ridwaanullah calayhi isku dhar baad xeranaysaan dharka ummuna khadiija yaa ka wanaag badan ummuna caaisha dharka la faray in ay xirato moodada xijaabka la yidhaahda ee ay xiranayso faashanka yaa ka qurux badan yaa ka qurux badan cid ka qurux badan male kaasaa waxaa la rabaa inaad xayaysiisaan gabdhaheenna aad ku xayaysiisaan dukaamada ku xayaysiisaan aad bartaan dadka reere adduunyo alle iyo rasuul ka fogaaday idinka uswa inaad noqotaan baa la doonayaa ma aha idinka in imaca aad noqotaan dameer dhaan raacday ma aha inaad noqotaan muslimka waa ka sarreeyaa kaan muslimka ahayn muslimka waa alyad اlculyaa khayru min alyad الsuflaa waxaad ku tidhaahdaa intaa oo dhan ha soo raariciyaana jirkooda ha ku dadaana jalbaabkooda kor ilaa iyo hoos atraaftii oo dhan iyagoo oo dhan maxaa wacay kaasaa u wanaag badan kaasaana tusinaya in waxa halka maraya gabar muslimada tahay oo ay ku badbaadayaan adduun iyo aakhiro aayad kale walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihina ya intaasoo dhan waa aayaad sow xijaabku waa aaya min aayaat illaah haddii aad maqashid shaygan waa aaya min aayaat illaah calaamad calaamadaha ilaahay ka mida shacaair shacaairta islaamka ka mida haddaad maqashid ka fogow ha ku ciyaarin ixtiraam inaad weynaysaa waa inaad qadarisaa xishmaysaa golanka iyo laabta aad saarataa ku dhaqantaa xayaysiisaa gaarsiisaa oo aad fidisaa haddaad ku ciyaartid wallaahi waa lagu yaabaa ciqaabtaadana aakhiro lagula sugi maayo wallaahi adduunkaad ku qaadanaysaa xijaabka ciyaar ha u qaadanina xijaabka qaar xijaabka qaadanayo waxaad arkaysaa ku qarsanayo xumaantii ay samaynayeen shiishaday ku qarsanayaan markaasa tvgay fadhidaa waa la wareysanayaa bahashii qiiqii shaydaanka hoos ugu jira quudkii shaydaanka markaasaa in yar kadibba bahalkii sankii afkii waaa kasoo weliba khimaarkii bahalkii xiran tahay wejiga xidadayay markaasaa qiiqii iyo urkii iyo qurunkiibaa mar walba kasoo baxaya meesha xijaabkaa janna miyay ku tegaysaa maye wallaahi haddaanay ka toobadkeenin tooba u furan dheerayn mayne wallaahi haddaanay ka toobadkeenin adduunkaa lagu ciqaabayaa aakhiran waa u dhiman walaalayaal xijaabkan aada arkaysaan waxa weeyaan waa tamyiiz tamyiiz waxaa lagu kala soocayaa gabadha muslimadda iyo kayrkeed ayaa lagu kala soocayaa marka gabadha sidaan ay u qurux badan tahay sidaan u xijaaban tahay markiiba xataa ninka gaalka ah gaalka aanan waxba aqoon markuu arko wuu garanayaa qofku inuu qof muslima yahay ilaahiisii rumeeyey hogaanka u dhiibtay ali rasuul muslim inuu yahay wuu garanayaa waa tamyiiz marka gabadha muslimadda ah iyo iyo kayrkeed waa tamyiiz bayna alxaqi waalbail bayna aliimaani washirk gabadhan ilaahay bay caabudaysaa taa kale keyrkeed ahana yay caabudaysaa ibliis bay caabudaysaa taaquud shirki bay ku jirtaa ilaa ibliiska wuu farayaa ilaahay wuu farayaa ka ilaahay raacaa waa muslim waa ahlu waa mu'min iimaan qof leh kan ibliiska taaladiisa raaco ilaahay gacanta ku sayraana dee waa mushrik weeyaan waxaba yaraatee maalinka qiyaama wuxuu imanayaa kacaabadati awthaan isagoo ah sidii kuwii caabudayey ee awthaanta iyo sanamyadu imanaya war arrinkan waa aaya min aayaat illah in lagu ciyaara ma aha bayna alxaqi waalbaatil gabadhan muslimadda ah mar waa muslimad mar waa mu'minad marna waa xaqay ku sugan tahay gabadhan xaqay dul joogtaa sidaa hadday gabadha ku dhimato gabadhan tilmaamaya waa gabadha libaasu taqwa uurkana ka asturan uurka ruuxda ka asturan korna ka asturan isku darsatee labadaa tahaara isku darsatee labadaa aayadood hadday sidaa ku dhimato wallaahi meel kala geli mayse ciddii ay uga dayanaysay faatimatu zahraa bay jannat lfirdows la gelaysaa allaha idinlkiin idinka yeelo kuwii faatimatu zahraa oo muna caaisha la galay jannada walaalayaal gabdhaha waxaad ogsoon tihiin dumarka sidooduba waa fitna likayrihaa ayay u yihiin gabdhuhu ma aha fitno caadi ah laakiin waxay fitno u yihiin haddii ay gabdhuhu raaci waayaan amarka ilaahay iyo amarka rasuulka tacliimaadka islaamka hadday qaadan waayaan waa fitna nafsadeeday fitno u tahay oo ay ku tahay kayrkeedna fitnay ku tahay iska hadli maayo waan caddaynayaa gabdhahaa la maagayaa kuwan taxriirulmara rabaan gabdhaha inay ka xoreeyaan islaamka iyo diinta iimaanka oo ay cadaabka u xoreeyaan oo ay xerada ibliiska geliyaan waxay afar iyo labaatan saac banaanka la fadhiyaan gabdhihii baa lagu xadgudbay xuquuqdoodii waa la caayay ibliis baa lagu xiray kadhadhadhadha iyagaana ku xeraya ogow eeg gabdhuhu waa fitna kayrkood ayay u yihiin maxaa wacay biological ahaan gabadha abuurkeeda abuurkeeda ayaa ilaahay wuxuu u abuuray nooc ka duwan nooca ragga loo abuuray xubin walboo gabadhu ay leedahay waa ka duwan yahay xubnaha ragga macaalimteeda waa ka duwan yahay macaalimta ragga markuu ilaahay abuuray ilaa ilaahay baa oge ayaa wuxuu yidhi gabar yahay sidaan ku abuuray sidan kuma socon kartid fitnaad noqonaysaaye xijaabkaa iyo asturaaddaa iyo nadaafaddaa tahaarada qaado haddaad diidid sow maaha nafsadaada iyo kayrkaaba u noqonaysaa maxaa wacay gabadha eeg haddii ay xijaab dhigto ideelkiin waad wada garanaysaane hadday gabadh ay xijaabkan iska dhigto oo ay xijaabka ibliiska qaadato diracyada khafiifka ah dharka xun ee ku dhegdhegan ee ah dharka jeexjeexan ee raagiska ah waxa dee qurunka ee qaaliga laakiin ah qaaliga ah ee meelaha lagu gadgadee caddaaday baabaha hadday gabadhu soo dhardhigato eeg horaadkeedu waa fitna dambeedkeedu waa fitna bal madaxeedii korka ay timihii baa fitno ah dambe gadaal iyo lugihii hoose ayaa fitno ah bal socodkeeda ayaa fitno ah markay soo socoto iyo markay sii socoto iska badaayay afkaa haday kala qaado oo ay hadalka jejebisaa fitno ah may u raacsantihiin mise soo horjeedaan falaa takhdacna bilqawli falaa yakhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad waqulna qawla macruufa alla allihii idin abuuraa dhahaya allihii idin ogaa ayaa sidaa dhahaya ha raaricinina hadalka qawlka markaad hadlaysaan si wanaagsan u hadla sida wanaagsan waa sida ilaahay raaliga ka yahay xijaabka ku jiro weeyaan laakiin gabdhaheenii maxay sameeyeen ma raaceen xijaabkii ma qaateen xijaabkaa ruuxda ilaahay soo dejiyey xijaabkaa kale ee cawrada hoose lagu asturaya kaa kale ee riiska ee quruxda badan xijaabkan waliba yudniina la leeyahay walyadribna la dhahaya hadalka iyo awaamirtaa iska daba imanaya ee ilaahay u soo dhiibaya xabiibkiisa culimmadu noo soo gudbiyeen gabdhaheennu uma qaateen intooda badan ma ayan qaadanin ma ayan qaadanin laakiin ibliiska oo isna rusul leh ya oo rusushiisii soo amray ayay qaateen amarkiisii waa kuwaanaa gabdhaheenii maanta xaaladaha ay ku sugan yihiin magaalada inta yaree masaajidka imanaysa maahane inta kale suuqyada eega khaasatan kuwaa intay qaxeen safray aaday dhulalka gaalada eega ilaahay baad ku dhaariye gabdhaha fitanta lagu sheegay inay yihiin waa ka uu dhahayo xabiibkeenna ku salli xabiibkaaga waa kuu dhahayo maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa gadaashay ragga ugama aanan tegin fitno uga weyn haweenka waa kuwe haweenkao dhan ma aha waa khabiihaadka kuwooda ah weeyaan ayibaadka ma aha xijaaban sidanoo kale u xijaaban ma aha qaatay amarka ilaahay amarka rasuulka bal kuwa qadiiday amarka ilaahay amarka rasuulkae qaatay qaatay amarka ibliisu laciin kuwaa malcuuniinta ah kuwaa haday sidaa ku dhintaan ahlunaarka ah khabiihaadka ah fitanta ah fasahaadinaya dhulka ilaahay kuwaa iyaga ah wax ragga fitno uga daran kuwaa ugama aanan tegin buu leh xabiibka ilaahay haynagu koriyo idinkana ilaahay idinkama yeelo kuwana fitneeya walaalayaal raggeennii miyaanu fitnoobin maanta eeg waa kuwaa raggii indhaha taagaya shilinkii ay soo shaqaystaanba iyagay ku bixiyaan iyagay ku bixiyaan waa shayaaiin weeyaan eeg gabadhaa ka soo baxday gurigeeda iyadoo aan asturnayn tabaruj qaawan sufuur gabadhaa soo baxday weliba markay soo baxaysay ku soo baxday macasi ma aha xijaabka keliya in ay dhigtay dharkii ay dhigatay maaha bal inta dembi ee ay gabdhaheennu isku darsanayaan eega ilaah habeen ku dhaarsheeya waa kanow marka khalqigii ilaahay bay bedeleen sunniyihii way xiireen sunniyihii way dhuudhuubiyeen waa dembi min alkabaa'ir weeyaan sunniyaha inaad xiirtid aad hadba dhan u leexisid indhihii ilaahay u abuuray ee cadaankii madowg ahaa way bedeleen waa kuwa laysarka maxaa laha baashyar ay gashtaan oo ay marba buluug tiyo indho quruurad leh indho bisad leh indho libaax leh qaar indho ay leh bal qaar kala jiro indho shayaatiin leh halkaasay gashanayaan kow marba waa la bixinayaa bahashii waa la dhigayaa waxaa kaaga daran sunniyihii sunniyihii ilaahay abuuray intay ku qanci weyday bay sunniyo kale sunniyo maaha xirribaan leeyahay xirribo kale ayaa saaran gabadhii xirribiyo waaweyn waatan indha buluugaa leh afkii bishimihii waa la buurbuuriyey inta la duray waa la guduudiyey markaasaa halkaa isha korkeeda hoosteeda ah rinjigii la marinaya waa maxay waa rinjiga ama timaheeda ama diraceeda gabadhu hadday dhar bluu xihan tahay waxa dhan waa wada bluu wejigeedii oo dhan hadday cagaar xihan tahay waa wada cagaar madow hadday xihan tahay waa wada madow iyadoo dhan waa ka waa rinjiyeysan tahay shaydaan buulow ilaahay baan ku dhaariyey eega sidaasay ku baxaysaa jirkeedii aaway dharkii xijaabka aaway iska dhaaf dhar xijaabe way qaawan tahay gabadhii jirkeedaa la arkaa bal xaadeedaa la arkaa gabadhii xaadeedii hoose waa cawradeedii weeyaan libaasan yuwaarii sawaatikum xijaabka ka soke xataa insaanka oo dhan ayaa la yidhi rag iyo dumar dhar baanu idin soo dejinay xumaantiina i aad ku qarisaan gabadha waa la lasii dheeraysiiyey xijaab baa loo abuuro oo ilaahay u soo dejiyey kii hore insaannimada bani aadamnimadu way ka tagtay kii xijaabka ahaa way ka tagtay intaasoo dembi bay isku darsatay iyadoo qaawan ya oo shayطaanad ah ayay gurigii ka baxaysaa mar allaaliyo markay hawshaa bilaabaysaa ibliiska maciise ayuu noqonayaa ibliiskaa u wehelyeelaya malaa'iguhu waa ka tegayaan gabadheed bannaankay soo baxday bannaanka markay soo baxda ayaa il walboo ku dhacda gabadha qof walboo arka dembigiisii qaadanaysaa imise ruuxa ku arkaa ilaah baan kugu dhaariye waxaa ka daran taa intay catar isa sii marisay iyadoo intaasoo macsiya ku jirta yaa macsidana way ku naxariista ilaahay bay kaa fogeynaysaa barfuunka soo maogid gabdhaha inay barfuun marsadaan waxay ku noqon oo ay aadaan oo ragga ay dhex oo ay ragga ka uriyaan zahniyaday ku noqonaysaa malcuunaday ku noqonaysaa ma inaad annaga aan idin carfino oo riixdiini iyo urkiini iyo maarata udgoonkiini anaga la nimankiina iyo waalidintiina dadkiina kuwa ilaahay uu idin hoos yeelay ya kuwaasaa loo baahan yahay ninkaaga inaa isu carifsaa loo baahan yahay ninkana jikada dharkii ay ku jirtay iyo shaqadii iyo wixii iyo shiirkii ayaad la tegaysaa markaad banaanka aadaysidna waxa waaye waa iscarfinaysaa sheekh dharkan laguma diidanaa qaawnida ah khafiifka ah laakiin ninkaagaa iska leh isagaa la rabaa isagana go u xiranaysaa dadkii banaankana waxaa waaye quruxdaadiibaad tusaysaa eeg taa kale ee intaa markay samaysay iyadoo qaawan oo barfuunkii catarkii uu ka soo kakamayo ayaa waxay saaran tahay oo ay tegaysaa saaladii golihii shaydaanka ya golihii shaydaanka intaa keliya ku ekaan maysee waa kan wixii rag ahaa magaalada joogay bal magaalooyinka ku dhow dhow oo dhan baa looga imanayaa way isu waxyoonayaan shayaadiinta soo ma ogin heblaaya caawa heesaysa fanaanad hebla ya madaashadii hobollada waa beri ayaa caawa saalada saaran waa shaytaamada ogow waa shayaaiin ulinsi way qaawan tahay waa malcuunaday ficilkaa ku tahay saaladii bay saaran tahay wiilashiina waa kana hadda soo muusan dhehayna xabiibka sal slm soo muuna dhehayna fitna uga daran kuwaan ragga uga maanan tegin magaalooyinkay ka imanayaan soo maqlin kan dhahaya wallaahi xalay xafladdii adduunka ayaan ka qayb galay waa xafladdii adduunka waatuu cadaab ku geli lahaa haddaanu ka toobadkeenin xafladdii adduunka yaa xafladda madax ka ah oo saalada saaran shaydaamadaana saaran markaasay horaadkeediibay ruxaysaa eeg iyadoo qaawan dambeedkeediibay ruxaysaa markaasay raggii usoo foorarsan haddana markaasaa iyadoo qaawan markaasaa hadaladii jiljilcanaa sidoo kale markaasaa dhurwaayadii bashariga ahaa shayaaiin insi markaasay u sacabatumayaanoo u qaylinayano waa ku hareereysan yihiino way u loogan tahay dee ilaahayna muxuu leeyay kitaabkiisa waina shayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim sadaq allah alcadiim ya shayaadiinta way isu waxyoodaan kuwan shayaaiinlinsi eh, shayaaiinuljinniga ah ibliis iyo ciidankiisa waxay u waxyoonayaan shayaaiinulnsi eh, ayay u waxyoonayaan oo awliyadoodii kuwii hogaanka u dhiibtay kuwa isjeclaayeen markaasaa magaalo heble ayaa miskiin jooga qaxootiga cayr qaata oo aanan xataa waxba heli karin ayaa la leeyahay war maanta hebel kaba yaraa halkaas ka heesaysa halkaas fiiskiyaa ka heesaysa halkaas fircoon gabadhiisiibaa ka heesaysa halkaa inantii abiilahabbaa ka heesa kaalaya waa shayaa way isu waxyoonayaan markaasaa meel walba looga imaanayaa ilaahay wuxuu aayad kale ku leeyahay wakadalika wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljin yuuxii بعضهم ilaa بعض zukhrufa alqowli guruuraa ambiyadii ilaahay soo diray ruuxda quudkeedii lala soo diray adduunka inay hanuuniyaan ummaddan inay badbaadiyaan wax u sheegaan oy wacyigeliyaan waxaanu nebi walbaa hor dhignay cadow cadow ku kala dhex jira rasuulka la soo diray iyo ummadda loo soo diray dee abaajahal oo kale abaalahab oo kale fircown ah, eh, maxaa yidhaahdaay eh, eh, haab qaabiil qaabiil eeg iyo sida qaaruun oo kale maxaa nooga badan maxaa nooga badan maanta rusushii waa dhinteen yaa jooga rususha booskooda culimadii culimadiiyay dacwada ka wadi laayihiin shacabkoodii iyaga yaa kala hor yaa yaa ku kala dhex jira shayaaiintanaa ku kala dhex jirta caduwan shayaaiina alinsi waaljin kuwan eeg yuuxii bacduhum ilaa bacdin isu waxyoonayaan shayaaiinulinsi waxay u waxyoonayaan kuwa jinniga kuwa jinniga waxay u waxyoonayaan kuwa insiga soo ma garan sidii looga hor istaagi lahaa ummaddan sidii loo madadaalin lahaa sidii maaragta loo wacyigelin lahaa waxay ku leedahay iyadoo qaawan oo nafsadeedii dayacday dayacanta iyadoo dayacday oo halkaas saaran oo isruuxaysa oo sida aad yaabaysid waxaa ka dhacaya ayaa waxay ku leedahay dee sheekh annaga waxa waaye ummaddaan wacyigelinaynaa ummaddaan waaninaynaa ummaddan horumarkeedii iyo wanaaggeedii iyo inay wax qabsadaan way shaqaysanaysaa ogow masaakiintan caydhii la siiyey ee meelaha lagu siiyey kistii la rabay inay hooyadood u diraan qaxootiga joogta miskiintaa halkaa ku calaacalaysa ee qoraxdaa qoraxdaana uu samadaana uu saqaf ah dhulkaana uu gogol ah abaysa dhoobada cabbaysa oo wallaahi xanuun la il daran kabsol waxay ku gadata aanan lahayn oo gaaladaa hoos fadhida hooyadii mishaari baa qaxootiga loogu kariyaa markaasaa boqol boqol iyo labaatan laba boqoloo dollar ayuu wuxuu siinayaa shaydaantan isruxaysa muxuu ku siiyey waa inta yara isruxaysuu ku siiyey waxay ku leedahay dadkaanaan waaninaya xoolahooday guranaysaa kastii yareed ee waalidiinta ayay guranaysaa ay siin lahaayeen kastii ay sadaqaysan lahaayeen bay maaragta ay ka guranaysaa kastii ay cumradii xajka ku aadi lahaayeen kastii ay ubadkoodii siin lahaayeen rag baa jira ubadkoodii wallaahi aan ka warqabin xaasaskoodii aan ka warqabin africa jooga oo haddana lacagaha ay ku bixinayaan shayaadiintaa hortooda raaxadii heesaha aad yaabaysid walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaail waxaan leeyahay hadday imaqlaysa gabadhaa intay isa soo qaawisay saaran saalada isruxaysaa xubnahan waa nicmo ilaahay ilaahay baa ku siiyey dad buu ku yidhi ilaahay xubnahan waa lagaa xisaabinayaa maalinka qiyaama baridan aad ruxaysid gaadahan aad ruxaysid gacmahan aad soo qaawisay xaadan wallaahi maalinka qiyaama way hadlaayaan wallaahi way hadlaayaan lacagtaa cunaysid ee aad ku kasbatay macsidanna xaaraan weeyaan adiga xaaraan kugu tahay dadka aad siinaysid ehelkaagii qaraabadaada xaaraan ku tahay maalinka qiyaame cadaab baa lagaaga goynayaay ogow ilaahay baa dhahaya alyawma nakhtimu calىa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun <clears throat> maalinka qiyaama afkan edabta daran waa la xiraayaa waxa hadlaya waa gacmaha yaa dhahaya war ma dhahay hadalkaas abadan ilaahay baa dhahaya wa tukalimunaa aydiihim gacmaha nala hadlaya waa gacmahee waa gacmihii ilaa iyo intaa lasoo qaawiyey naaska korkiisa ah gacantaa qaawan ee quruxda badana ilaahay quruxda u dhalay in lagu shukriyo u baahan oo loo dedo ilaahay gacanta waxay ku qurxoon tahay in la dedo waa ta gabadha ta gabadha weeyaan gacantaa qaawan berri way hadlaysaa gacantaa la ruxaya loo ruxaya la dhahaya ee sidaa loo heesayo gacantaa way hadlaysaa gacantaa tobanka sano isruxaysay yaa oo ay ragga dhurwaayadu u shayaaiinul insi ay daawanayeen maxay dhahaysaabay kula tahay dabcan xaqiiqdiiay sheegaysaa lugihii la ruxayey baryihii la ruxayey way markhaati kacayaan waxay leeyihiin gacmuhu waxay sheegayaan waa run waxay sheegayaan waa bima kaanuu yagsibuun bima kaanuu yagsibuun war waxaan waa shayaaiin waa shayaaiin wallaahi haddaanay ka toobad keenin oo ay sidaa ku dhintaan ya wallaahi wallaahi wاladii nafsu muxamadi biyadih laa yadkulna اljanة ولا yajidna riixahaa waina riixahaa layuujad min masiirat kada wa kada wallaahi janno inaanay gelaynin wallaahi waxaa isruxaya shayaadiintan isruxaysa heesaysa ee raggii lumiyey fitanta ah raggii fitneeyey haddaad u naxaysaan idinkaa gabdho iiga dhow aniga isma aragne hadday walaalihiin yihiin waa walaalihiin abcan waa gabdhihiini abcan waa qaraabadiini waa eeddadaa waa habaryarta waa ma aragtaaye xataa ayeeyadaa ku jirto wallaahi ayeeyooyinaa ku jira aan socon karin aan socon karin oo intay kuu soo fariistaan meesha markay ku baaba'een oy ku dhinteen iyagoo ogsoon ya dembi maahane wax kale aan ka qaadan bay leedahay alla markaan soo xusuusta riwaayaddii ugu horeysay ee aan dhigay waan jirircoodaa allah way sii macaansanaysaa macaansigaasaa dembi kale ahe ogow war dembiga in laga shalaaya maxaa ka mid ah toobada nasuuxada ah macsidii hore aa u gashay dembigii inaad ka shalaysid aad ka ooysid iyadoo waxay u ooynaysaa ilaahow yaa berisamaadkii kuu soo celiya mar dambe rataa malaayiin kale inay fitnaysay rabtaa war idinku waxaasoo kale ma aragteen ummadda caqliga inuu ilaahay ka qaaday mar ibliis hadduu caqligaagi dego oo ku shaqaysto waa u dhamaatay ogow raggu waa fitno war raggaan had arkaysaan waxaan dharka soo dhigtay shayaadiintan yaa raggii fitneeyey war waa kuwii soo fitneeyey ummadihii naga horreeyey yuhuud iyo nasaare maxaa rogay aaway dadkii aawey ummadihii naga horreeyey xaggeed ku aragteen aawey raadkoodii sawma tirtirmin yaa tirtiray haween baa tirtiray waa khabiihaadka xadiis saxiixa ah oo uu soo saaray muslim ayaa wuxuu leeyahay xabiibku sala allahu alayhi wasalam fattaqu dunyaa wattaqu nnisaa faina awala fitnata bani fitnati bani israa'iil kaanat fi الnisaa waxaa dhahaya waa xabiibkaagii ku salli الصاaدق المصدوq الذي laa ينطق عن الهوى in huwa إlaa waxy yuuxىa adduunyada ka dhowrsada waxaan waa addunyo addunyo waa maxay waa dhalanteedkan adduunyada markay madmuum tahay ee la caayayo waa marka gabdhaheedii ay dharka soo dhigtaan raggoodii ay isdhex galaan ilaahay ay ka fogaadaan oo dadkii ilhaa iyo khaflo lagu rido war ka fogaada adduunyadan war xaabadeeda ka fogaada war ha dhisanina tan aakhiro dhifta tan waa masraca waa beer u beerta aakhiro u beerta war tan waa daaru mamarin aakhira daaru maqari tiinaga adiga waa taa taasaan laga soo laabanaynin war taa ha dayacina laba beri baad haysataan adduunka wakhtigaa ka tegaysaan garan maysaan faataquu dunyaa waataquu الnisaa naagaha la leeyahay iska ilaaliya gabdhaha la leeyahay iska ilaaliya waa shayaaiinta weeyaan waa shayaaiin اlinsi khabiiثaadka waaye alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat way isleeyihiin soomaadan arag markay gabadha inta isi soo qaawis ay halkaas sida xoolihii ay isruxayso yaa yaa hor fadhiya waa khabiidkii kalaa hor taagan oo u sacbinaya oo u qaylinaya isagoo af ur badan ilka madow oo sigaari qaad balaayo intuu ka soo dhergey ama khamri ka soo dhergey maba la garanaya sida xoolihii halkaasaa la wada boodaya marka la daalo oo la jajabo oo ay indhihii taagmaan ayaa iyadan ay xaaraanteedii urursato ilaa waxaan waa doqomee iyadaa ka urursanayse markay urursato ayay tagaysaa caawo o dhan waa la jajaban yahay marka berri oo dhan waa la jajaban yahay wattaqu الnisaa iska ilaaliya shayaadiinta raggaa la leeyahay faina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi الnisaa fitnadii ugu horeysay ee reer banu israa'iil lagu rogay ma aha rasuul ay diideen ma aha waa gabdhihii gabdhihii baa sidan maanta taagan dharkii bay soo dhigteen waxay suuqa la soo marayaan baashaan garaabada maxaa dhahaa rajiseenada keliya iyo kastuumanigis waa waxaa dee dhulalka gaalada maanta ka jira annagan ay doonayaan inay noo soo safriyaan ay noo soo download gareeyaan markaasaa gabdhihii guryahoodii firi waa cagsi war markaad baxaysa guryihiina ku ekaada markaad baxaysaanna is astura sidii ayay yeeleen si ka duwan waa maxay guryaha markay joogaanna laga yaabay dhar uun inay qabto waxun inay xiran tahay laakiin banaanka markay soo baxaysa dharkii o ay soo dhiganaysaa intay dharkii soo dhigteen oo ay banaankii yimaadeen weliba banaankii ma meel gooniya maye ee raggii ayay haddana soo dhex galeen laba inta taagan saddexba ma kala garanaysid war waxaan waa maxay macaalimta jirku inaad kala garatid maahane saasaa laysugu dhegan yahay bal fuxshi baa lasii sameeyey ibliis baa ka faa'iidaystay war ummadda ummad shayaadiinta umbadinaysa ibliiska u hoggaansan caabudaysa ibliis iyo shayaaiini tawaaqiid iyo jabaabira maxaa lagu samaynayaa marba haddii ilaahay uu arkay in ummaddii ay khalaas leexatay dib dambena ayn u soo soconin muxuu sameeyey ideelkood waa ku halaago uu rogay annagaa nala keenay markaa kadib booskoodiyaa nala keenay annaga haddii oo maxaa naloo keenay fayandura kayfa tacmaluun gabdhayahow bal in ilaahay wuxuu eegayaa in aad kuwaa ka wanaagsanaataan kuwaad dharkay soo dhigteen idinka inaad dharkii bal qaadataan kuwa waxay diideen awaamirtii alle iyo rasuul idinka inaad raacdaan xijaabkiina qaadataan imtixaanan ku jirnaa ilaahay malaa'igihiisa rusushii oo dhan ayaa ina eegaysa walaalayaal gabdhaha waxaa la yidhi waqarna fii buyuutikuna guryihiina ku ekaada maxaa waay sidaa loo dhahayaa ka biological ahaan jirkiina ayaa ah qoraxda uma kara dhib weeyaan xoog ma laha oo shaqadaas dhagxaanta lasoo jibinaya dhulka lasoo qoday beeraha tacabka dhididka orodka safarka ma geli karo idinkaa laydin naxariisanaya ilaahay waa idin jecel yahay maxaa wacay unugyadiina iyo abuurkiina iyo xubnihiinu og yahay waxaad ku asturan tihiin oo aad ku habboon tihiin war jirkan guriga inuu joogaa loo sameeyey guriga waa ka shaq badan yahay banaanka banaanka raggaa la rabaa wax dagaalka orodka xoogsiga bootinta jebinta xagga waay qodidda raggaa loogu talagalay idinka guriga jooga guriga maxaa loo joogaa wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna halkaanaa la rabaa odaga wuxuu keenay inaad ilmaha bartaan ilmaha tarbiyaysaan akhlaaq bartaan wax kariskii iyo wixii xataa odaga aada wax bartaan idinka eh, sayigiina aada wax bartaan halkan jooga laakiin bixitaan banaan oo dhan mamnuuc miyuu idinka yahay maye xor baad u tahay laakiin haddaad baxaysid walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlulaa sida yahuudiya nasaare dharkaa dhiganina ha dhiganina dharka xijaabkii laydin amray maadaama mu'minad aad tahay muslimad aad tahay xaq aad ku taagan tahay ya ilaahay ku doortay qaado dharkaaga xijaabkaagii ilaa diin dhan islaam dhan kitaab dhan dastuur dhan ayaad u tahay sambol muunad aad u tahay waa lagu fiirsanayaa banaanka markaad u baxaysidna dharkaas qaado markaad qaraabo soo salaamaysid soo adeeganaysid caafimaad aad wax soo baranaysid masaajidadii wixii oo dhan maxaad laguma diidana xor baa tahay ficilkaaga iyo hadalkaaga xor baad u tahay laakiin isxijaab xijaabkaaga xor umaahid xijaabka ilaahay baa kuu soo dejiyey وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ilaahay iyo rasuulkiisa hadday arin gooyaan sida xijaabka oo kale gabadhu waa inay isxijaabto marka ay baxayso waa ilaahay baa gooyey mu'min iyo mu'minad khiyaar uma laha arrinkooda gabadha xijaabka waa la amray khiyaar uma laha markay baxayso waxay doonto inay qaadato waxay khiyaar u leedahay midabka bahalka midabka inayd blu cagaar cadaan madow ka dhigata eh, xor baa tahay laakiin inaad jirkaaga asturtid waa waajib waa shay ilaahay gooyey khiyaarna uma lihid laakiin ma ka tegi kartaa ha waa ka tegi kartaa haddaadan ahayn addoon ilaahay oo aad tahay addoon ibliis so waxaad garanaysaa gabdhaha xijaabka ka tagoo dhan yay caabudaan ibliis bay caabudaan habaqina ibliis bay caabudaan wallaahi gabadha qaawan ibliis bay caabudaa maxaa wacay ibliiska waa maxay ya waa muasis muasis dacwat alfujuur watabaruj aasaasihii dacwada faajirnimada dembiga ee maaragtaay dee qaawnaanshaha isagaa dadka ugu yeera muasiskeeda weeyaan ilaahayna waa maxay de waa muasis dacwat eh, alxijaab alxijaab wاطahaara wlcifa ilaahay wuxuu ku yidhi isastur ibliiskana ha is asturin yaad raacday ibliis baad raacday soo isagaad caabuddaa ku bishaaraysa maciisaad noqonaysa haddaadan ka soo laabanin yaad khasaarisay nafsadaada un war yaa gabdhaheena ka dhiga dharka yaa ka dhigay oo aan ibliis ahayn yaa diracan qaaliga ahee qiimiga daran yaa ee qaaliga ah laakiin yaa beer qaawiyaha yaa u xiray gabdhaheenna yaa u xiray yaa wiilasha sidoo kale surwaalkan dhacdhacaya ee futadu qaawan tahay lugihiina dhulka jiidaya ya yaa u xiray oo aan ibliis ahayn ya dharkan ku dheganee yar yar islaanta weyn ee afartan jirka ah waxaan yaree gabadha laba jirka saddex jirka ah dharkii ilmaheeda xiranaysa oo haddana jijiidaysa saa u jijiidaysa waxaan yaa u xiray islaantan weyn yaa u xiray oo aan ibliis ahayn oo markay foorarsatay dhinaceedii barideedii uun ay tahay eh, iga samir yaa u xiray yaa u xiray surwaalkan ku dhegan ku dhegan ee xubnaheedii xataa xubankeedii tarankeeda wallaahi la arkaaya siduu u sawiran yahay intuu la egyahay ceeb ceeb shamanu eeg waa karkaran yahay waa jeexjeexan yahay xadaarad waay iyadana waxay is leedahay xadaarad xadaarad inay tahay yani xadaarad ku sugan tahay mutacalimad ay tahay dadka oo dhan ay ka sarrayso wayna ugu liidatahaye ogow war qofka qadarkiisa inuu ogaadaa la rabaa qofka qadarkiisa inuu garanaayaa la rabaa yaa u xidhay ilaahay baa inoo sheegaya ilaahay waa ka dhaha yaa bani aadam yaa bani aadam yaa bani aadam laa yaftinannakum ashayطaan kama akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihimaa inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum inaa jacalna shayaaiina wliyaaa liladiina laa yuminuun eeg yaa bani aadam yaa bani aadam laa yaftinannakum ashayطaan war ibliiska iska ilaaliya ibliiska waa muasis dacwat alfujuur watabaruj yaanu idin fitnaynin idinka fitnaynin noloshiina idinka fitnaynin diintiina idinka fitn fitnaynin akhlaaqdiina adduunya aakhira yaanu idin halaagin ibliis iska ilaaliya siduu uga soo saaray aabbayaalkiin ya aadam iyo xawaa calayhim asalaam siduu uga soo saaray jannada eeg ibliiska waxa ugu horeeya uu qabanayo waa maxay yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa shaqada ugu horeeya ibliiska ee gabadha uu ka qabanayo waa inuu dharka ka dhiga uma hoggaansamaysa ilaa dharkeeda uu dhigo ma qanacayo ibliiska ilaa dharka uu kaa dhigo ilaa xijaabka uu kaa siibo ilaa garanka uu kaa siibo ilaa xataa sida hadda dhululka gaalada ka dhacdaa baraagta xataa uu kaa siiba iyo rajsiinada ilaa sidii ilaahay laguu dhalay ilaahay ku abuuray uu kaa dhigo ma qancaya ibliis ma qancin kartid walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum wax yar ku abadan waa inay in badan kaa fogeeyaan ilaahay yuusan ibliis eh, fitantiisa iska ilaaliya yuuna idin ibliis isagaa darka ka siiba aabbihiin hooyadiin isagaa maaragtaay ka soo saaray nicmadii ay ku jireen nicmaad ku sugan tihiin nicmatulamni ayaad ku sugan waxaad ku sugan tihiin nicmo ku sugan tihiin yuunan saarin nicmadan nicmadan waxaad ku gaaraysaa nicmo aakhiro yaanu idinka saarin wallaahi haddii ibliiska aad raacdaan ibliis haddaad u hoggaansantaan maqashaan warkiina ka fogaataan ilaahay nicmadaad ku jirtaan wallahi inaydan ku jiraynin maxaa wacay waxaa laynoo sheegay reer banu israa'iil nicmadoodii ay gabar ka saartay oo la halaagay waa laidin halaagayaa wallaahi ilaahay wuu idin halaagayaa ha u malaynin hargayso oo dhan in ilaahay rogayo ma aha taa waxa weeyaan waa rasuulkaa nooga duceeyey laakiin hal hal meel aadan ogeyn ayuu ilaahay wallahi kaa halaagayaa xataa haddaad sii noolaatid ninkaagaa fitan lagaaga dhigayaa ubadkaagaa lagugu fitnaynayaa lug iyo labay kaa goynayaan sokor iyo dhiigii balaayay kugu ridaayaan maalin walba ku cirraysiinayaan ilaa aad ka dhimatid cadaab aakhire aad ka geshid war intee hooyaa xayiraansan maanta intee isla hadlaya wax walbana haysta war adduun waxba ma aha aakhiro aynu u shaqaysanno aakhiro aynu u shaqaysanno walaalayaal gabdhuhu waxay rogeen umadihii hore ayay rogeen iska ilaaliya ayaa la leeyahay iska ilaaliya gabdhaha sidaan ah marka gabdhaha waktiga ay daba ordayeen gabdhaha sidan ah ee xijaabka tuuray hadday waxaan soo niri gabdhahan haddaanay toobad keenin oo xijaabkoodii aanay ku soo noqonin balkan koree jasadka maahane xataa ka ruuxda haddaanay ku soo laabanin oo ruuxdooda ayan xijaabin jirkooda ayan xijaabin wallahi hadday sidaa ku dhintaan janno geli mayaan urkeedana heli mayaan aniga ma aanan dhihin waxaa dhahaya asaadiqu lmasduuq xabiibkeenna dhahaya ku salliya xabiibkeenna xadiiskuna waa muslim ayaa soo saaray sinfaani min ahli الnaar lam arahumaa sinfaani min ahli الnaar lam arahumaa waxaa ka mid ah wa nisaaء kaasiyaat caariyaat maa'ilaat mumiilaat ru'uusuhuna kaasnimaة اlbkt اlmaa'ila laa yadkhulna اljannata walaa yajidna riixahaa waina riixahaa layuujadu min masiirat kada wa kada ma unan arkin gabdho wuxuu leeyahay laba qolo laba sinfi ya laba sinfi laba nooc oo haween oo insaanka ka mid ah insaanka ka mid ah wuxuu yidhi waa ahlu naar yaa dhahaya xabiibkaa dhahaya oo aanan been sheegin waa ahlu naar mana aanan arkin oo maanta ma joogaan laakiin way iman doonaan way iman doonaan lam arahumaa wuxuu inooga warramaya waa khaybiyaat weeyaan waxaa deliil ay u tahay mucjizada rasuulka rasuulku inuu rasuul xaqa yahay ilaah xaq ah inuu soo diray subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa ilaa qiyaami saaca ogow yaa og waxa dhici doona berrito yaa u sheegay muxamed sala allahu calayhi wasalam allah u sheegay sinfaani min ahli الnaar lam arahumaa ma aanan arag laakiin waa ahlu naar noo sifee rasuul allow aan ogaane noo gabdhaha noocaasa aan xaasaskeena ka ilaaline inay sidaa ku sifaysnaadaan gabdheheena aan ka ilaalino gabdhaha muslimaadka aan ka ilaalina aan digno aan dadka u sheegno wacyigeline noo sheeg rasuul allow seey u eg yihiin gabdhaha wuxuu yidhi waxaa ka mida ah, waa gabdho wa nisaaءun kaasiyaatun caariyaat dharna way xiran yihiin wayna qaawan yihiin walciyaadu biاllaah dharay xiran yihiin wax dhar u egay xiran yihiin wayna qaawan yihiin diricii bay xihan tahay laakiin jirkeedii oo dhan ayaa la arkaya xaadeedii xubnaheedii macaalinteedii banaanka kaanamaa iyadoonan dhar qabin kow ama dhar ku dhedhegan ayay xihan tahay iyadoo dhan waa togan tahay gabadhii gacan saas uma qaadi karto way isyaro dhudhuubisay sida bahalkaas soomalidan arag camilion yah camilion ee oday jirjiroole markaasay isqodaysaa iyadoo dhan islaantii sideetan jirka ahayd saasay u socotaa dhar ku dheganay wadataa gacantan ma qaadi karto tan ma qaadi karto way ku dhegan tahay hadday qaado way jeexmaysaa dhar ku dhegan macaalimteedii oo dhanaa la arkaayaa marka kuuskeedii inta xagga wax ka taagan inta wax ka taagan garabkeedii intuu la egyahay inta centimeter dherarkii wixii o waa sawirantaa iyadoo dhan ama waa kane dhar gaagaabanay xihan tahay qaybna jirkeedii way asturtay qaybna bannaankay ka dhigtay intaasba waa kaasiyaad caariyaad weeyaan aaw xishoodka gabdhaha xishood baa lagu yaqaanay aaway akhlaaqdii gabdhaha akhlaaq lagu yaqaanay aaway aaw gabdhaheenii xishoon jiray aw gabdhaheenii marka ay arkaan yaa meel foog nin ka arkaan halkaa mari jiray ka wareegan jiray waa maxay gabdhahan xabadka kugu qaadaayo waa maxay yaa waa maxay shaydaamadan wadnaha inagle nagle intay weli sii taabataa nag nag nag ay leedahay way sii ruxaysaa iyadoo qaawona waxeed oo dhan la arkayo aaway aaway xishoodkii aaway aaway xishoodkii ya warma intaa in leeg ayaynu ilaahay ka fogaane ya wartan waa laba cisho laba cisho aynu xanuunsannahay stress aanu qabno oo aanu bukno bukaan socodii bukaan haddaan maalin maaragtay caafimaad helno kun habeen waa xanuunsannahay maalin haddaan faraxno kun habeen waa murugaysannahay war tan gaajaana dishe qoraxaana dabayl murug igti'aab stress ay fitan oo wartan waa laba saac maxaan ugu qanacnay noloshan daniga ah, xaqiirka ah maxaan ugu qanacnay maxaan ugu ilownay taa qiimiga badan ee qaaliga ah ee ilaahay inoogu diyaariyey maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar maxaan u ilownay taa war ilaahay aan u noqonno ya ilaahay aan u noqonno waan daboolanahay ilaahay hayna feedo ilaahay aan u noqonno gabdhaha iyagaa eeg waa kaasiyaad caariyaad maa'ilaatun mumiilaat xaqiina way ka kuma ekaanine intii kale ee gabdha ahaa iyo raggii shayaadiinta ahaana xaqii bay ka eeg iyana way ka leexatay way hor taagantao kale ka intee dembiyey isku darsatay shaydaamadda eeg intay isku darsatay wuu noo sii sifeeyey weliba ru'uus asnimat bkt اmaa'ila hasha geela marka ay da noqotay weynaata kuruskii quruxda badnaa ee dheera ee taagnaa wuu dhacaankaa ka dhammaado wuu qalloocdaa sidaasoo kale waay madaxooda lyidhi inta waxaa ka saaran ya timihii iyo ma aqaana baaquliyaal iyo waxay gashteen iyo buruukooyine intay halkaa geeyaan ayaa hadda waaba la qalloociyaaba ilaa xataa kuwii dhalinyaradii kaartuumada youtube-kii ka shaqaynayay ilaa ay ku jees jeesaan gabdhaheenii oo ay sawiraan tiyo xoogaha baaldi intay madaxa saaratay gamba intay saartay sidaa ah oo socon la saasay sidii oda jirjaroolihi u socotaa tu kalaa fuusta saaran ayaa ka dambaysa markaasay ma dhaafi karta meel briija ah, markaasay madaxa mar ku dhufanaysaa tu kalaa xagga ah u saaran wiish baa madaxa u saaran ma dhaafi karta eeg gabdheheenna waagii hore harki jiray anoo baydhabo jooga waagay bilaabatay eeg ilahay baan ku dhaariyay waa intaan xusuusto on dee tima lahayn dee waxaan fooneeyaashaan waxaan timaha ma jiri jirin markaasaa gabadhii waxaa waaye baaquliga guriga tay kay kusoo quraacatay wuxuu yahayba tee madax soo saaratay gamba ku duuduubay mara madaxii baa u weyn dee suuqa laisku qabsanaa soo gabdhuhu way isyaqaanaane markaasaa dee ceebay ka dhacaysaa baaquliga aqolow meesha kusoo dhacaya tiioo madaxuu isku dhegdhegan yahay waa badan yihiin soomaaliya o dhan waa ka dhacday waxaasaa marka eeg maailaat mumiilaat ru'uusuhuna kaasnimat lbukti maanta xijaabka jiro waad aragteen gabadhii madaxaasaa ma aqaan wax ugu jiro ilaa qoorti way duuduubi wejigii unbaa intaan oy dee soo rinjiyeysay ya baa maanta dhan madaxii xijaabka intuu la egyahay halkaa shaashkii libaaxaad moodaa madaxii jirkeedii kalena shaarxunoo ku dhegan ama surwaal ama goono ama waxaasay wadataa waa xijaaban tahay sheekh xaggeed iga arkay shee ru'uusuhunna kaasnimat lbukt gabagabadha sifadaa leh ee jirkeeda sidaa u gogo'an ama dharka gaaban wadata amaba qaawano diracyada sidata kuwaa haddii ay sidaa ku dhintaan weeyaan maanta lama goyn karaa lama go-aamin laakiin sidaa hadday nafta uga baxdo garanna maysid maskiin yahay yaa garan maysid wakhtiga aad dhimanaysid wallahi inaadan aqoonin maanta cidna garan mayso inta halkan ka baxaysa oo nabad uga baxaysa gabadhee maanta gabadhee garantii u haysata inay gurigeeda nabad ku tegaysa ilahi baan dhaariye ma laha gabdhaha hadday sidaa ku dhimato gabadha laa yadkulna aljanna walaa yajidna riixahaa janno geli mayaan gelid iska dhaafe urkeeda xataa heli mayaan haddii intaa oo kilomitir urkeeda laga dhimina xataa urkeeda laga xarimayaa gelid iska dhaafe yaa kaa xarimi yaa kuu diiday jannada kenyawi maa kuu diidiy hadhow banaanadaasa waxaa laga sheegayaa haddana waxay keeneen xataa in jannadii xataa eh, diintii bay qaateen wixii bay qaateen wadaadadii xataa jannadii iyagii baa qaatay iyagii xaasaskooda keliya gabdhihii kale jannadii ka xarimeen way dhahayaan shayaadiinta layuuxuuna bacduhum ilaa bacdi akh waina shayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaaihim war annaga janno kuuma diidin culimmana kuuma diidin adaa nafsadaada u diiday wallaahi adaa nafsadaada u diiday waana xadiis saxiixa oo uu soo saaray uu dhahaya xabiibkaaga ma ku sallaysa xabiibkaaga allaahuma salli wasalim calayh yaa uu dhahayo kullu ummatii yadkhuluuna aljanna eeg eeg bishaaradaa ummaddayda oo dhan ilaa qiyaami saaca inta la ii soo diray kulli jannaday gelayaan ilaa man abaa ciddii diidda maahane kulli jannadii bay gelayaan way yaabeen waryaa janno diidaay adigu ma diidi lahayd janno adigu ma diidi lahayd gabar yahay hooyo adi ma diidi lahayd cid diidi lahayd male soo maaha walaa anima diideen laakiin rasuulku way weydiiyeen qaaluu yaa rasuula allahi man ya'baa yaa diidaaya janno wuu u jawaabay salى اllahu alay waslm wuxuu yidhi man aطaacanii dakhala اljanna qofkii io aطeeca aniga jannaduu galaayaa gabadhii qaadata amarkayga xijaabka qaado ka raarici korkaaga yaa janna waqarna fii buyuutikona guryihiina ku ekaada haddaad baxaysaana tabaruj ha ku bixina gabadhaa i aطeecday samcan wa طaacan ilaa mu'minka xaalkiisu waa sidaa haddii ilaahay rasuulkiisu amraan samcan wa طaacan ma jira ikhtiyaar ma lihid gabadhii sidaa man aطaacanii dakhala اljanة gurigaaga joog haye dakhala aljanna catarka iska ilaali haddaad baxaysid haye dakhala aljanna ninkaaga ateec edab yeelo carabkaaga ilaali haye dakhala aljanna awlaaddaa tarbiyee haye dakhala aljanna war qofkii i ateeca man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa ya qofkii i caasiya aniga oo xijaabka qaado qaadan maayo dakala naar kaasaa diiday gabadhan marka ilaahay baan ku dhaariye diidan xijaabka ma culimadaa u diiday ma culimadaa janna hadday sidaa ku dhimato inay cadaab gelaysa ma culimadaa ugu bishaaraysay iyada yaa iska xarimay jannada addoon yahay addoontii ilaahayay diintu way ku jeceshahay islaamkaa ku jecel allah ku jecel rasuulkaa ku jecel ummadoo dhan baa ku jecel wallaahi waa ku jecellahay khayr baan kula jecellahay wallahi wallahi wallaahi qaahiro waxaa iga keenay aan ciyaalkaygii uga soo tegay iyo xaaskaygii waxaan intaasoo kilomitr usoo jaray wallaahi khayr baan kula jeclahay wallaahi addoontii allah khayr baan kula jeclahay dhammaantiin khayr ayaan idinla jeclahay waxaan jeclahay asturaaddan aan arkay quruxda badan ee aad soo qariseen jirkiinna nafsadiinnana sidaa inaad u qarisaan inaanu jirka ku ekaanin xijaabkan laakiin nafsadiina aada asturtaan ku asturtaan hadallada wanaagsan akhlaaqda wanaagsan dhaqanka wanaagsan cilmiga inaad ku asturtaan iyo ku dhaqankiisa ظaahiran wa baatinan inaad asturnaataan ideelkiin ilaahay waxaan idinkaga barye innagoo dhan inooga baryey inuu janatulfirdows uu kaageeyo walaalayaal ilaahay waxaan ka baryey inta xanuunsan inuu ilaahay caafiyo inta xanuunsan ilaahay inuu caafiyo bukaan socod bukaan jif ilaahay ha caafiyo inta hooye ee culays saaran ilaahay ha ka qaado inta gabar ee culays saaran allah ka qaado inta albaabada khayrku ka xiran yahay allah ha u furo ilaahay waxaan ka baryey muraadkiina khaaska ah ee aad niyadda ku haysataan allah idin fududeeyo allah ha idiin sahlo allah ha idiin barakeeyo kiina caamka allah ha idiin barakeeyo ilaahay ha idiin fuliyo ilaahay waxaan ka barya tulaabulcilmi baa tihiine ya gurigan quruxda badan magaciisu muxuu ahaa umulkhayraat gurigan ilaahay waxaan ka bariyey umulkhayraat asal ah dhab ah inuu ilaahay xaqiiqan ka dhigo inuu ilaahay idinku aflixiyo hoolkan inuu ilaahay idinku aflixiyo طulaaبulcilmi baa tihiin cilmi wanaagsan allah idin baro cilmi idin anfaca allah ha idin baro ilaahay cilmigiina anfac ha ka yeelo ilaahay cilmi ha idin kordhiyo cilmi aad adduunkan ku islaaxisaan allah idin baro cilmi idinka haro oo inta idinka dambaysa idinka dhaxlaan allaha idinka allaha idin allaha idin fududeeyo allaha idin baro allaha idin asturo allaha idin asturo cirdigiina allaha asturo awlaadda allaha idin asturo mustaqbalkiina allaha asturo noloshiina ilaahay ha wanaajiyo xalaal allah idinku irsaaqo allah ha idiin barakeeyo inta laga xihan yahay allah ha u soo daayo inta laga maqan yahay ilaahay ha u soo celiyo in walbaa oo maanta tabanaysa shay ilaahay waxaan ka bariyey maanta ducada waa la aqbalayaaye waxaan waa xaaladdan oo kale waa xaaladii ducada mustajaabada ahayde ilaahay waxaan ka baryey inuu idin yeelo muraadkiina khaaska ah waxaad niyadda ku haysaan inta aanan guursanin guur xalaala allah ha u sahlo inta guursatay ee aanan maaragtaaye dee ubad dhalin ubad saalixa ilaahay ha siiyo idaylkeen adduunku waynu ka tegaynaaye ilaahay nagama saaro ilaa isagoo raalli naga ah maahane haddaynu tagno jannat اlfirdows rasuulka maciisa allah isugu kahaygeeyo hada wma kana min tawfiiqi famin allahi waxdah wma kana min khaطأi aw sahwi aw nisyaani faminii wmin الshayطaan وأcuudu biاllahi an akuna jisrا tacbiruuna عalayhi ilى اljannati وyurmaa bihi fi jahannam ثuma acuudu biاllahi an udakirakum bihi وansaah astawdickum اllah astawdickum allah astawdickum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu